alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed qaala almusanif raximah allah wa fii mili hada yuntafacu biriwaayati almajhuuli wasayi alxifdi wa bilxadiisi almursali wa naxwi dalik wuxuu ka soo hadlayay sheekhu duruqa iyo markay tacadudaan oo xadiidkuu leeyahay sanado kala duwan iyo inay isxoojinayaan wuxuu markaa uu yidhi wa fii mili haada kaas oo kale oo bimacnaa turuq mutacaddi tahay oo wax lagu soo ballamayna aan ahayn wax isku beegmi kara caadadana aan ahayn oo iswaafiqi kara iyadan loo qasdin yuntafacu waa lagu intifaacayaa biriwaayati almajhuuli ruuxa aan la garanayn majhuulka ahi waxa uu soo wariyo iyo wa sayi'i alxifdi ka xifdigiisa ama qaybistiisu ay xun tahay ee dacfigu ku jiro riwaayada uu soo wariyo waa lagu intifaacaya wa bilxadiisi almursali iyo xadiiska mursalka ah wa naxwi dalik iyo ashyaada kuwa la midka ah walihaada kaana ahlulcilmi sidaas aawadeed bay waxay ahaayeen culammadu yaktubuuna qaar qora misla haadihi alaxaadiisi axaadiistaasoo kale waa qori jireen asaaniiddooda dacfigu ku jiro dacfiguna aanu weynayn wa yaquuluuna inahu yasluxu lilshawaahidi walictibaari maa laa yasluxu ligayrih waxaanay culammadu odhan jireen innahu yasluxu waa u suubamaa lishawaahidi yacni baabka shawaahidda iyo walictibaari in markaa loo eego turuqda kale oo lagu tixgeliyo oo bimacnaa lagu quweeyo maa laa yasluxu ligayrihi waxaan u suubamin yacni ictibaarkaas iyo shawaahiddaa waxaan ahayn bimacnaa ixtijaaj in la xujaysto waxaan markaa u qalmin ayaa wuxuu u qalmayaa in xadiid kale lagu kabi karo oo sanad kale lagu quweyn karo qaala axmadu imaam axmed waxau ihi raximahu ullah qad aktubu xadiisa arajuli liactabirah waxaa dhacda inaan u qoro ninka xadiidkiisa inaan qoro oo liactabirahu aan u qoro inaan waxa weeye xadiis kale u ictibaariyo bimacnaa aan ku quweeyo ama aan ku kabo inaan u qoro ayaa dhacda wa mahala daalika taa wuxuu u tusaaleeyey bicabdillaahi bni lahiica sheikha la odhan jiray cabdillaahi bnu lahiica la odhan jiray qaadi misra oo qaadigii masar ahaan jiray fa innahu kaana min akfar innaasi xadiidan wuxuu ka mid ahaa ibnu lahiica min akfar innaasi dadka kuwa ugu fara badan buu ahaa xadiidan xagga xadiidka oo sheikh aad u axaadiis badan buu ahaayo axaadiis fara badan soo wariyey wa min khiyaari innaas wuxuu ka mid ahaa dadka kuwooda khiyaartee wanaagsan buu ka mid ahaa walaakin bisababi ixtiraaqi kutubihi waqaca fii xadiisihi almuta'akhiri ghalatun ha yeeshee kutubtiisii gubashada ay gubatay daraaddeed waqaca waxaa ku dhacay fii xadiisihi xadiiskiisa almuta'akhiri dembeeyey ghalatun ghalat baa ku dhacay fa saara wuxuu noqday yuctabaru bidaalika mid waxa weeye markaa la ictibaariyo oo wax lagu quweeyo wayustashhadu bihi la markhaati gashado oo riwaayaadka kale loo ego wa kathiira maa yaqtarinu huwa walayth ibnu sacdin yacni wakhti fara badan bay isku lamaanaadaan isaga iyo layth ibnu sacd oo ay wax wada weriyaan walleythu sheikha layth ibnu sacdi la yidhaahdaana xujatun thabtun imaamun waa nin xujo ah oo thabtun xujo ah oo imaamun imaam ah yacni waa nin siqa oo markaysagaa yacni xuja ah weeye wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa raximahullah axaadiista dacfigu ku jiro dacfiguna aanu darrayn inay iskabi karaan oo isquweyn karaan mas'aladaas ayuu tilmaamaya markaasuu wuxuu inoo sheegayaa majhuulka iyo ninka xifdigiisu xun yahay iyo xadiiska mursalka iyo in waxa weeye wax lagu quweeyo sida loogu intifaacaya waxay tahay riwaayo kalea la helayaa oo noocaas oo kale ah oo labada riwaayaa laysku kabayaa kabaya ahlucilmiguna waxay sheegaan qaatibatan in axaadiista dacfigu ku jiro ay isquweyn karaan ibnu xasmi baa waxaa laga sheegay inuu yidhi isagu xadiis daciifa ah ama dacfi ku sugan yahay weligiiba xadiis kale kabi maayo hadduu kun dariiq ka soo arooro isma quweynaayo ismana kabaayo laakiin ahlucilmigu jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in axaadiista dacfigu ku sugan yahay ay isquweyn karto dacfiga iskabayaana wuxuu noqonayaa ama kabmi karaa waa dacfiga aan darrayna shadiidka ahayn amaa dacfiga daran isagu waxna ma kabaayo isagana lama kabaayo saas aawadeed kadaabku xadiidkuu soo wariyo ama muttahamun bilkadib ama markaysaga matruuk ama daciifun jiddan nin ah oo khaladkiisu fara badan yahay oo yacni khata' markaysaga weriya riwaayaadkiisa khata'a lagu xukumaayo waxba laguma kabaayo xadiiskii munkarka ahaa waxba kabi maayo waayo waa halad xadiiskii shaadka ahaa waxba kabi maayo waayo isna waa halad waalhaladu laa yajburu shay-an shayguna hadduu halad yahay wuxuu kabayaa ma jiro yacnii shaadkii waxba laguma quweyn karo bacdunaas wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa inay waxa weeye riwaayad shaadda ururiyaan oo ay yidhaahdaan riwaayadan iyo riwaayadan iyo riwaayadan waa isquweynaysa riwaayadka ay doonayaan inay isku quweeyaanna culamadu mid walba ay ku xukumeen inay tahay shaadda ama munkara riwaayaadka noocaasi waa hayru saalixa lijabar inay wax kabto iyo in la kabo midnaba uma suubanto midnaba uma qalanto marka dacfiga culammadu waxay tilmaameen ay suurtoobi karto in wax lagu kabaa inuu yahay dacfiga aan shadiid ka ahayn arrinkaasna waxaa aad u farabadiyey ah, sheegista uu sheegaayo alimaamu tirmidi oo kitaabkiisa jaamica ah axaadiista uu taxsiininaya waa noocaas xasan ligayrihi markaa looga jeedo oo waxa uu tilmaamay xasan agtayada waxa ka ah buu yidhi waa xadiisi laga soo wariyey aksara min wajhin sanad keliya ama weji keliya wax ka badan baa lagu soo wariyey kadaab iyo mutahamtoonna ma soo warin kadaab iyo mutahamtoonna ma soo warin aksara min wajhinna waa laga soo wariyey axaadiista caynkaasi wuxuu tilmaamayaa inay tahay xasan agtiisa markaa inay tahay marka xasanka uu tacriifinayaa waa xasan ligayri laa xasan lidaatihi xasan lidaatihi kama hadlin ee waxa uu tacriifka markaysaga uu sheegayaa xasan ligayrihi buu markaysaga tacriifinaya marka culamada calaa kulli xaal waxay tilmaameen dacfigu hadduu shadiid yahay sida muqararka ku ah cilmu musalax alxadiis inaan waxa weeye waxba lagu quweynaynin dacfiga hadduu daran yahay saas aawadeed ayaa mashaayikhda qaarkood ama culammada qaarkood ay ku simbiririxdeen masalada caynkaas ah oo ay dhacday axaadiis dacfigoodu daran yahay inay doonaan inay isku quweeyaan axaadiis dacfigoodu daran yahay inay isku quweeyaan marka ay dooneen wala axaadiis culammada qaarkood ay ku xukumeen inuu mawduuc yahay ayaa waxa dhacday in bacdi culammada ka midii oo tasahul ku sugan yahay ay turuq isla doondoonteen yacni markaa dacfigoodu daran yahay dabeedna ay yidhahdeen waa isku weynaysaa dacfigiina waa iska kabaysa dabeedna wuxuu gaadhayaa markaa saalix lilixtijaaj inuu noqdo oo la xujaysan karo culamada saa samaysa waxaa ka mid ah asiyuuti raximahullah aad buu u isticmaalay axaadiis dacfigoodu daran yahay inuu waxa weeye daafaco oo uu isku ququweeyo oo yidhaahdo markaysaa waxa weeye waa iskabayaan oo xasan bay noqonayaan xasan ayay noqonayaan manaha tadbiiqoo keliya arrinuu qalday ee ka qaacida ahaan buu masaladaa u dhigay yacni masaladu ma aha masale tadbiiq ahaan uga qaldantay oo uu marka hore qaacidada siday culammada kale qabaan uu ku soconaayey ee waxaabuu doonay markaysagaa siday culammadii ay qabeen si khilaafsan inuu taqriiriyo waatuu yidhi marka alfiyadiisa wamaa kaana lifisqin aw yuraa muttahama yarqaa can ilinkaari bitacadudi bal rubamaa yasiiru kaladii budi yacni kii u sugnaaday faasiq ama muttaham uu soo wariyey riwaayada uu soo wariyey yarqaa can ilinkaari bitacadudi munkarnimo waa ka korayaa oo wuxuu uga kor noqonayaa tacadudka dariiqyada kala duwan uu ku soo arooray ayuu munkarnimo kaga baxaya markaasu wuxuu noqonayaa dacfi caadiya dacfi sahlan buu iska noqonaya kuma joogin intaas ee wuxuu idhi bal rubbamaa yasiru kaaladii budi waxaaba laga yaabaa inuu noqdo kii marka hadalka lagu soo bilaabay oo baabka uu ku keenaya waa baabulxasan marka xasan ligayrihi inuu noqdaa laga yaabaa riwaayaadka mutahamiintu soo wariyeen iyo fasaqadu soo warisay ayaaba iskabaysa markay iskabaan waxay gaari karaan heer ay noqdaan xasan ligayri ahlucilmigu qaacidada caynkaasa ma qabaan waa qaacida mukhaalifa qaacidaday markaysagaa culammadu markaa ay sheegeen saas aawadeed baa culammada yacni markaa ka dambaysay qaarkood markaa ay radiyeen oo markaysaga ay caddeeyeen laakiin kutubtii hore ee mustalaxe ka horraysayba waa radinaysa waayo waxay tansiisinayaan ibnu salaax iyo khayrkiiba iyo culammadii ka dambaysay ee waxa weeye asal ka dhigatay yacni markaa muqadimada markaa ibnu salaax inay ama soo ikhtisaariso ama markaysaa marka ay tahdiibiso ama eh, inay markaa iyaguna qaacidada sidaa u taqriiriyaan oo ay yidhaahdaan hadduu markaa dacfigu shadiid yahay oo daran yahay isma quweynaayo isma quweynayo marka waa qaacida muqarara cinda ahlicilmi waayo xadiidka ay la gaar noqdeen warinta ay soo wariyaan dadka mutahamiinta ama dadka fasaqada ama dadka kadabada iyo waxa la midka ay la gaar noqdeen markastoo duruqiisa noocaasi ku bato dacfi unbuu ka kororsanayaa bay yidhahdeen culammadu waayo hadduu markaa arrinkani arrin caadiya yahay cid kaloo waxaan ka madran baa keeni lahayd oo xadiiskan la iman lahayd mar hadday iyagu la gaar noqdeen taasi waxay sii kordhinaysaa tuhmaday sii kordhinaysaa marka yasdaadu dacfan calaa dacfin taagdarruu sii kororsanayaa taagdarradiisu inay sii korodho mooyaane wax u soo kordhayaa oo quwo ah iyo taag ahi ma jirto awooduu sii yeelanayaa ma jirto saas yadaabay markaa culammadu ay markaa tilmaameen waxaan weliba halkaasii tilmaamayaa suyuudi wakhtiyada qaarkood wuxuu tacaqubaa ibnu jawsi markaasu wuxuu yidhaha xadiiskan mawduucaadkuu ku soo arooriyey ibnu jawsi saxiixuna waxay tahay inaan xadiiskani markaysaga mawduucan u ahayn ama inuu daciif yahay ama inuu yidhaahdo dariiq kalan u helay oo markaysagaa dabeedna uu yidhaahdo xadiiskani xasan baabuu noqonayaa marka adigu bacdi dee lagu tacaqubay waa jiraa ibnuljawzi oo waa inagii ishaaray in culammadu masaa'isha qaarkood ama axaadiista qaar yacni wadciga uu ku sheegay inaan lagu waafaqin bacdu alaxaadiis laakiin waxaan lagu waafiqayn waafiqaynin waa wax yar wax yar wey suyuud isagu wuxuu tacaqubayaa qaar ay musallam tahay ayuu ku tacaqubayaa oo kaga daba tegayaa oo saxiixu uu yahay sida marka ibnu jawsi maray siduu ibnu jawsi maray cala sabiil mihaal axaadiista uu taxsiiniyey waxaa ka mid ah xadiis sheegaaya ruuxa markaysaga waxaan yacni magiciisu muxamed yahay ama muxamed lagu magacaabo wuxuu noqonayaa markaysaga markaa ahlujanno oo jannadu gelaya xadiiskaasoo kale suyuudi waa quweeyey oo waxau yidhi xadiiskaasi waxa weeye waxa uu noqonayaa markaysaga xasan ayuu noqonaya risaalena waa ka qoray fadliga uu leeyahay ka magiciisa muxamed la yidhahdo ka magiciisa muxamed la yidhaahdaa fadliguu leeyahay waxaanay saxiixu tahay xadiiskaasi inuu markaysaga yahay xadiis baatila ama mawduuca inuu yahay oo nebiga sala allahu alay wasalam wax ka sugan marnaba aanu ahayn marnaba aanu ahayn jannadana mujarad tasmiya marka laguma mutaysanaayo waayo tasmiyada yani waxa weye ruux kasta waa lagu magacaabi karaa waana marka camal magacaawgu markaysaga yacni aabbaha iyo waalidadu ay samaynayaan camal ruuxu xataa la imanaya ma ah marka isagoo faajira ama markaysaga munaafiqa ama kaafira ayaa waxaa dhici karta magac wanaagsan inuu leeyahay haddana maca dalik waa munaafiq infaqis ictiqaadihi ama waa kaafir marka waxa weeye cibradu ma aha magaca ee waxa weye waa iimaanka iyo camalka saalixa aliimaan walcamal asaalix ayaa cibradu yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum lama odhan kiina idinku magaca wanaagsan lama odhan laakiin waxaa la yidhi ka ilaahay agtiisa idinku sharafta badani waa ka idinku cabsida badan yacni saasaa ilaahay inoo sheegay marka sheikhu wuxuu inoo tilmaamay ahlu cilmigu saas aawadee waxay qoraan axaadiis dacfi ku sugan yahay waxyaalahay u qorayaanna waxaa ka mid ah inay axaadiista axaadiis kale u eegayaan oo ay markaa waxaweye axaadiista isku xoojinayaan oo dacfigu haddii aanu darrayn waa iskabi karaa waxaanay culammadu yidhaahdeen yacni innahu yasluxu lishawaahid walictibaari maa laa yasluxu ligayri ligayri waxaa loo jeedaa maa laa yasluxu lilixtijaaj ligayri lictibaar waxaan u suubamin oo ixtijaaj aan u suubamin in la xujaysto ayaa u suubama in axaadiis kale lagu quweeyo ama riwaayaad kale yacni shawaahid looga dhigo imaam axmedna wuxuu yidhi qad aktubu xadiisa arajuli liactabirahu marka ictibaarku waa riwaayaadka laisla eegayo ee laysku quwaynaayo yacni markaa weeye waxaanu u tusaaleeyey cabdullahi ibnu lahiica yacni lahiica waa calaa wasni cadiima bacdu talaba waxay yidhahaan luhayca bitasgiir macnaa halad yacni sax ma ah waa lahiica wey cabdullaahi ibnu lahiica waxa uu ahaan jiray qaadi misra ayuu wakhtigiisii ahaa aadna waa u axaadiis badnaa laakiin kutubtiisii baa gubatay markii kutubtiisii gubatay ayaa axaadiistiisii waxaa ku dhacay yacni markaa khalad iyo ismoodsiin baa ku dhacday oo uu markaa axaadiis badan markaysa markaa u qalday sababta caynkaasa ayuu daciif u noqday culamadu calaa kulli xaal sha'niga cabdullaahi ibnu lahiica waa isku khilaafaan culamaa muxadisiinta qaarkood waxay qabaan cabdullaahi ibnu lahiica weligiiba wuxuu ahaa daciif oo dacfaa ku sugnaa laakiin wuu ka roonaa intaa kutubtu ka guban markii kutubtu ka gubatay waa ka roonaa markii hore ayuu roonaa oo xaaladdiisu ka fiicnay marka sahwigii iyo khaladkii wuxuu kusii farabatay markii dambe kutubtu ka gubatay ayuu markaa kusii farabatay saas aawadeed bacdu alculamaa waxay maraan in xadiiskiisu wax kaba haddaan la helin inuu daciif yahay ama min riwaayati alcabaadila ha ahaado waxay cabaadiladu ka soo wariyeen ama markaa iyaynay cabaadiladu ka soo wariyeen cabdullaahi ibnu wahbi iyo cabdullahi bnu yaziid iyo cabdullaahi mubaarak waxay ka soo wariyeen ha ahaato ama waxaynay ka soo warineen cid kale ka warisay ha ahaatee axaadiistiisii dhammaan waa daciif bay yidhahdeen culamada qaar dariiqaasay mareen culamada qaarkoodna waxay mareen axaadiistiisa waa la kala qaadayaa oo wixii ka horreeyey wakhtigaa kutubtiisu ka gubatay wixii ka horreeyey axaadiistiisu waa saxiix waa saxiixa weeye oo waa la qaadanaya laakiin wixii ka dambeeyey lama qaadanayo wixii la kala garan waayena nooca laga tawaqufayo ee wax kaloo lagu kaba mooyaane aan sidiisa loo qaadanayn ayaa markaa lagu darayaa la haleeshiinaya culamada qaarkoodna dariiqaas ayay markaysa waxaa ka mareen oo waxay kala tafsiiliyeen axaadiistiisa waxaana yidhaahdeen cabdillaahiyadu cabdullahi mubaarak iyo cabdullahi bnu yaziid iyo cabdullahi bnu wahbi waxay ka wariyeen qabla ixtiraaqi kutubi saas aawadeed baa culammada qaarkood ay yidhaahdeen axaadiista ay cabaadiladu ka wariyaan waa saxiixa bacdi kale waxay ku sii daraan qutaybatu bnu saciid ayay markaysaga ku daraan almuhim sheekhulalbani waxa uu maraa tafsiilka ayuu maraa ibnu taymiya laftiisa waxaa ka muuqataa saniica inuu tafsiiliyo inuu sidaas markaa hadalkiisu u eg yahay ayay markaa ku tusinaysa waana sida marka waxa weeye imaam axmed iyo yacni markaa khayrkiiba laga soo wariyey oo bacdulmuxadisiin ay caddeeyeen waxay cabaadiladu ka soo wariyaan inuu saxiix yahay inuu saxiix yahay ay sidaas yada ah ay caddeeyeen laakiin ishkaalka kale imanaya waxay tahay cabdullahi ibnu lahiica laftiisu wuxuu ka mid yahay mudallisiintuu ka mid yahay oo culammadu waa ku sheegeen inuu markaa mudallis yahay saas aawadeed buu xaafid ibnu xajar tabaqaat lmudallisiin waxa uu ku soo arooriyey tabaqada shanaad altabaqa alkhaamisa oo tabaqaadka shanta ee mudallisiinta ta shanaad buu markaa ku soo arooriyey dabaqadda shanaadna waxa weeye waa dabaqadda tadliiska dacfi kale u raacay noocaas ayuu ku sheegay saas aawadeed bacd alculamaa ama bacd almuxadisiin marka xadiiskiisa marka ay quweynayaan riwaayada cabaadilada ma milicsadaanoo ma eegaan miyuu cancaneeyey mise ma cancanayn waxaana filayaa eh, albani laftiisu inaanu taas eegin ee uu cala alitlaaq yacni markaysa markaa u quweeyo wixii cabaadiladu ka soo wariyeen wixii cabaadiladu ka soo wariyeen marka waxaa dhici karta inuu ka qabay cabaadiladu wuxuu ka wariyaan inuu waxa weeye iyagu ay hubsadeen inuu samaac ku wariyey inay sidaa hubsadeen yacni taas baa dhici karta inuu markaysa waxa ka qabo ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen ama muxadisiinta qaar xadiiska cabdullahi ibnu ah mar walba inuu daciif yahay laakiin markay cabaadiladu ka wariyaan waa ka roon tahay markayna cabaadiladu ka warin saasay markaa culamada qaarkoodna mareen waana sida muqbil ibni haadi alwaadici uu doortay inuu mar walba xadiiskiisu markaa u daciif yahay marka mawdicu shaahid hadda wuxuu uga jeedaa uun inuu imaam axmed xadiiskiisa markaa lilictibaar u qori jiray wa kamaa annahum yastashhiduuna wa yactabiruuna bixadiisi aladii fiihi su'u xifdin siday culammadu ay u markhaati gashadaan oo shaahid uga dhigtaan wa yactabiruuna u ictibaariyaan oo u eegaan oo xadiis kale ugu quweeyaan bixadiisi aladii xadiiskii kii fiihi uu ku sugan yahay su'u xifdin su'u xifdi ku sugan yahay fa innahum aydan iyagu lagu noqon yeh yudacifuuna way daciifiyaan min xadiisi siqati xadiiskii siqada siqadu xadiisku soo wariyey ee asaduuqi kii runta badnaa ahaaday siqadaasi ee addaabidi u xafidaayey waxay xadiiskiisa ka daciifiyaan ashyaa'a ashyaa iyo waxyaalo tabayana lahum ay u caddaatay ghalatuhu fiiha inuu ku qaldamay ay u caddaatay ay ugu caddaatay biumuurin umuura ugu caddaatay umuurahaasoo yastadilluuna biha ay u deliishanayaan wa yusammuuna haadaa noocaas waxay ku magacaabayaan cilma cilali alxadiis yacni markaa xadiis cilmigiisa ama aqoonta cilalka xadiiska loo aqoon yeesho ayay ku magacaabayaan wahuwa min ashrafi culuumihim cilmiga cilalu xadiiska ku saabsanna waa cilmiyada muxadisiinta cilmiyada ugu sharafta badan buu ka mid yahay bixaysu si oo yakuunu u noqonayo alxadiisu xadiiskii qad rawaahu miduu soo wariyey hiqatun mid lagu kalsoon yahay oo daabidun wax qaybo oo wax xafida wa ghalita fiihi oo haddana ku qaldamay wa ghalatuhu fiihi curifa khaladkiisana maca dalik la gartay ghalita yaglatu waa baabu farixa wa ghalita fiihi wa ghalatuhu qaladkiisana uu ku qaldamayna fiihi xadiiskaa gudihiisa uu ku qaldamayna curifa la gartay imaa bisababin daahirin ama waxaa lagu gartay sabab muuqato daahira kamaa carafuu siday u garteen ana annabiya sala allahu calayhi wasalama in nebigu tasawaja maymuunata inuu maymuuno guursaday wa huwa xalaalun isagoo xalaalaan muxrim ahayn inuu guursaday sidaas ay garteen wa annahu sallaa ay garteenna in nabigu sala allahu alayh wasalam sallaa u tukaday filbeyti beytullaahi alxaraamka oo kacbada gudaheeda ah uu ku tukaday rakcatayni laba ragcadood labada arrinba waa markaa way garteen inay tahay shay dhaba oo jirta wa jacaluu waxay ka yeeleen culammadu culammada muxadisiinta ahi waxay ka yeeleen riwaayata bni cabbaasin riwaayata bni cabbaasin ibnu cabbaas riwaayadiisa uu soo wariyey litasawujihaa guursadka uu nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuno guursaday wahuwa muxrimun isagoo muxrima oo guursaday iyo weli kownihi iyo ahaanshihiisa uu ahaa lam yusalli midaan ku tukan yacni kacbada gudaheeda sida uu ibnu cabbaas markaa uu yidhi kacbada gudaheeda kuma tukan mimaa waqaca fiihi alghalatu inuu ka mid yahay bay ka yeeleen waxyaalaha qaladku markaa ku dhacay ay kaa'inan mima waqaca fiihi alghalatu ama kaa'inayni yacnii qaar ahaaday bay ka yeeleen waxyaalaha khaladku ku dhex dhacay wa kadaalika saasoo kaley ahaatay ama saasoo kaley u garteen annahu annahu ictamara inuu nebigu sala allahu alayh wasalam cimraystay arbaca cumara afar cimro wa calimuu waxay ogaadeen anna qawla bni cumara in qowlka cabdullaahi bni cumar uu yidhi innahu ictamara nebigu sala allahu alayh wasalam waa cimraystay fii rajabin bisha rajab la yidhaahdo gudaheeduu cimraystay isagana waxay ku ogaadeen hadalkaasi mimaa waqaca fiihi alhalatu inuu ka mid yahay waxyaalaha qaladku ku dhacay inuu ka mid yahay wa calimuu waxay kaloo ogaadeen culammada muxadisiintu annahu nabigu sala allahu calayhi wasalama tamataca inuu xajka nooca tamatuca la yidhaahdo nusugaa inuu la yimi tamatucna wuxuu ahaaday inuu ruuxa muxrimka ahi marka uu ixraamanayo marka hore uu cimro soo xidho bilihii xajka gudihiis bilihii xajka gudaheeda ayuu wuxuu soo xidhanayaa cumr ayuu soo xidhanaya cimradaa markuu soo xidhe cimro soo ixraamto ayuu dabeedna cimraysanayaa marka uu cimradii dhammaysto ayuu dabeedna xalaaloobayaa oo waxyaalihii laga manciyay ee asal ahaan u bannaanaa hadday tahay udgoonka inuu ismariyo iyo haddii ninku inuu dharkiisa xidho tahay iyo haddii waxa weeye tahay inuu guursado iyo inuu khidbeeyo iyo xaaskiisii hadduu la socdo inuu u tago iyo ashyaada noocaasi waxyaalaha la midka ah ixraamka daraaddii mamnuuc uga noqday waa la imanayaa marka taas waa iskaga raaxaysanaya ashyaada waa la imanaya udgoonkii waa ismarinaya dharkiisa waa xidhanaya hadhow markay timaado alyowmu athaamin maalinta sideedaad oo yowmu tarwiya ah ayuu xaj dib u xidhanayaa nusuga noocaasa waxaa la yidhahdaa tamatuc baa la yidhahdaa tamatuc noocaasaa la yidhahdaa marka wa waxay ogaadeen annahu sala allahu calayh wasalama nabigu tamataca inuu tamatucay wa huwa aaminun hadda tamatuca waxaa loo isticmaalaa laba macnaa loo isticmaalaa macna alcaam iyo macna alkhaas kaynu hadda tacriifinay waxa weeye waa macna alkhaas weeye macnaha khaaska ah weeye tacriifka aynu sheegnay laakiin kana oo hadda nebiga loo tiirinayo riwaayaadka qaarkoodna ku yimi waxa weeye altamatuc bilmacna alcaam waa tamatuciyo macnaha caamkaa ku sugan oo qiraanka nooca la yidhaahdo nooc tamatuca iskaga jiray culammadu yidhaahdeen waxaa lagu itlaaqi karaa tamatuc bilmacna alcaami macnaha caamka ah maadaama laba safaroo kala duwan aanu u soo kala gelin labadii markaa nusuq ee xajkii iyo cimradii oo isku safar labadii ku wada gutay nooc howlyaraysiyaa ku jira sidaas aawadeed yacni culammaduna aad bay isugu khilaafaan nebigu sala allahu alayh wasalam nooca xajkiisu muxuu ahaa ma wuxuu ahaa markaysa waxaa yani ifraad mise wuxuu ahaa tamatuc mise wuxuu ahaa qiraan khilaaf badan baa ku jira laakiin qowlka saxiixa waxa uu yahay nebigu sala allahu alay wasalam xajkiisu inuu qiraan ahaa xajka nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu qiraan ahaa waayo ilaa uu hadyiga qalay yacni markaysaga alyowmu annaxri ilaa uu gowracayoo hadyigii qalay nebigu sala allahu alay wasalam ma xalaaloobin oo wax markaa taxallulah lama imanin marka waxa weeye maadaama aanu hore markaysaga aanu usii taxallulin oo uu isagu hadyigii waday hadyiga qofku markaa ruuxa wadaana yacni aanu xalaaloobayn ilaa uu markaysaga marka hadyigu markaa makaanku ku xalaaloobayey oo in lagu qalo ay tahay uu gaadho aanu xalaaloobayn yacni nebigu sala allahu caleyhi wasalam waxa uu la yimi waa noocaas qiraanka abuu noqonaya sida raajixa waa saas marka tamatuca nebiga loo tiirinayo riwaayaadka saxiixa qaarkood baana sidaa ku soo arooray inuu nebigu tamatucay saxaabada qaar ay sheegayaan waxay culammadu ku fasireen waxay u jeedaan altamatucu bilmacna alcaami tamatuc macnaha caamka ah taasina ma diidayso qiraan inuu la yimi laakiin tacriifka horeynu sheegnay wuxuu ahaa tamatuc bilmacna alkhaas wa calimuu waxay ogaadeen annahu sala allahu calayh wasalama nebigu inuu tamataca tamatuc la yimi xajkii wa huwa aaminun walxaal huwa isagu aaminun aamin uu yahay ayuu tamatuc la yimi fii xajati alwadaac saxaabada se tamatucu amray wuxuu ahaa tamatuc khaas buu amray wa anna qowla cuhmaana hadalka cuhmaan waxay kala ogaadeen in hadalka cuhmaana licaliyin cali uu ku yidhi kunnaa yowmaidin khaa'ifiina waxaanu ahayn maalintaa qaar baqaayey ayaannu ahayn waxay taana ku ogaadeen mima waqaca fiihi alkalatu inuu ka mid yahay waxyaalaha qaladku ku dhacay inuu ka mid yahay ku ogaadeen wa anna maa waqaca fii bacdi turuqi albukhaariy waxay kaloo culammada muxadisiintu ogaadeen waxyaalaha ku dhacay riwaayaadka markaysagaa bukhaari ku soo arooray bacdi ka mida oo ah marka waxa weeye ina annaara laa tamtali'u xataa yunshi'a allaahu laha khalqan aakhara inaan naartu buuxsamaynin ilaa uu ilaahay dad u abuuro khalqi kale uu abuuro oo dadkii soo camal dadkii markaysaga camalka ahlu naarka la yimi ee adduunyada ku noolaan jiray ee aakhiro markaa lagu xisaabay ee naarta sidaa ku mutaystay ee naarta ku galay markay naartii buuxin waayaan in ilaahay dad kale u abuuraayo dadkaa kale ku buuxinaayo riwaayada bukhaari ku soo aroortay sidaa sheegaysa ee fii aakhiri albukhaari ku sugan awaakhirta bukhaariga mima waqaca fiihi alkhalatu inay ka mid tahay waxyaalaha khaladku ku dhacay inay iyaduna ka mid tahay wahada kasiirun kaasi waa fara badan yahi masaladan dambe uu sheikhu sheegay intaynaan tilmaamin waxaan ku yara laabmayaa tii hore sheekhu waxau tilmaamay riwaayada majhuulka iyo sayulxifdiga iyo xadiiska mursalka iyo kuwa la midka ah oo xagga dacfiga la derajada ah kuwaas in dhammaan laysku xoojinayo majhuulkana waxay shamlinaysaa oo soo gudagelaya labadiisa noocba ama majhuululxaal ha ahaado ama majhuulul markaa cayn ha ahaado xataa bacdu ahlicilmi mubhamka waa geliyaa nooca saddexaad ee mubhamka la yidhaahdo e aan magaciisaba la sheegin culammada qaarkood waa geliyaan haddii laga aamin yahay dariiqa kale meesha dacfigu kaga sugan yahay inay halkaa halkaa inay tahay haddii laga aamin qabo oo laisleeyahay mawdic kale weeye mawdica dariiqa kale ka cillaysan yahay aan halkan oo kale cilladu kaga sugnayn si aan dariiqu isku mid ugu noqon waxaa dhici karta dacfigu sabab waaxida in labada xadiis iyo labada dariiqa ay u noqdaan ta noocaasoo kale marka isma quweynaayo waayo wuxuu noqonayaa taqwiyatu shay binafsi wahuwa laa yasuuq waa shay laftiisii lagu quweynaayo shayguna eh, naftiisa ma quweyn karo waayo wax kale oo markaysagaa lagu kabo yacni loo helaa marka almuhim sayul xifdiga waa lagu quweeyaa majhuulka ama majhuul xaal ha ahaada ama majhuul cayn ha ahaadee isagana waxbaa lagu quweeyaa xadiidka mursalka laftiisa waxbaa lagu quweeyaa oo waa suurtoobi kartaa mursalkii in waxa weeye duruq kale lagu kabo taas waa suurtoobi kartaa in dariiqii mursalka ahaa dariiq kale lagu kabo dariiqa kale lagu kabaya ama mursal ha ahaado ama musnad ha ahaado oo dariiq mursala ha ahaado ama dariiq aan mursal ahayn yacni markaa ha ahaado masalada mursalka ku saabsanna hore waa inagu soo tilmaamay laakiin ahlucilmiga qaarkood nugtay faa'iideeyeen faa'iday sheegeen faa'idadaas waxay tahay xadiis mursala haddii xadiis kaloo mursala lagu quweynaayo ama lagu xoojinaayo waa in labada shiikh ee taabiciinta ahee mid waliba uu xadiidkan irsaaliyey isku shuyuukh yacni markaa taabiciina waa inaynay wada lahayn oo shuyuukhda taabiciinta hadday wadaagaan oo shuyuukh keliya wax ka wada qaateen waxaa dhici karta xadiidkan marka waxaa mursalkee uu irsaaliyey kani inuu nin taabici daciifa ka qaatay kaa kalena ninkaa taabiciga ee daciifkaa isla laftiisa inuu ka qaatay kanna inuu irsaaliyey kanna inuu irsaaliyey labadii dariiq waxaa suurtoobi kartaa in waxa weeye isla nin keliya ay u noqoto saas aawadeed imaamu shaafici raximahullah waxa uu ku sheegay fii kitaabihi alrisaala in waxa weeye labada mursal marka la isku quweynaayo waa in markaa waxa weeye labada irsaaliyey waa inaynay shuyuukh taabiciina aynay ka dhaxayninoo wadaagin oo ay shuyuukhdooda taabiciintu kala duwan tahay hadday saxaabo wadaagaan laa xaraj marka waxa weeye taasna waxaa laga taxadirayaa in waxa weeye masdarka xadiidkani isla shiikh keliya inuu noqdo shiikhaasina ay dhici karto inuu daciif noqdo inuu daciif noqdo ay dhici karto qaacidada caynkaasi imaamu shaafici ayaa ku sheegay kitaabkiisa marka alrisaala la yidhaahdo ayuu markaa ku sheegay waana qaacida muhima culamada qaarkoodna waa sii tanwiihiyeen qaacidadaasoo waxay tilmaameen qaacida muhima inay tahay waxaa ka mid a ah sheikhulalbani raximah ullah oo waxa marka uu yidhi qaacidada shaafici sheegay marka lagu camal falo waxaa markaa ka dhalanaysaa ixtiyaad in lagu samaynaayo axaadiistii oo waxa weeye laga taxadiraayo in xadiisku marka masder keliya aanu wada lahayn oo isla meel keliya ama nin keliya aanu u noqon saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar marka uu yidhi qisada qisatu lqaraaniiq uu sheegay markaysaga inay asal qisadani leedahay yacni markaa maadaama markaa mursallo sanadkoodu saxiix yahay loo hayo inay isku weynayaan oo ay asal leedahay marka mar hadday asal leedahay qisatulqaraaniiqna ay u baahan tahay in la awilo si waxa weeye nakaarada ka muuqata yacni marka waxa looga baxo sheekhulalbani risaaluu ka allifay eh, xadiiskaas marka waxaa ku saabsan qaraaniiqa yacni nasbulmajaaniiq risaaladiisa la yidhaahdo ayuu allifay waxaanu tilmaamay dariiqyada mursalkii inayna isku weynayn qaacidada shaaficina waa soo qaatay waxaanuu yidhi nimankan markaa irsaaliyey shuyuukhda ayay wadaageen markaa taabiciina oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo ka mid ahaayeen mar haddii shuyuukhdaasi ka dhaxaysayna layskuma quweyn karo riwaayadooda ay soo wariyeen oo waxay aqbali kartaa in isla shiikh keliya dariiqyadaasi inay u noqonayaan mar hadday isla shiikh keliya u noqonayaanna taqwiyatu shay binafsihi baa ka dhalanaysa waa midda kale nakaara ku sugan oo waxaana la ogsoon yahay xadiiska marka waxa weeye ninka lagu kalsoon yahay soo wariya ayaaba haddii nakaara ku sugan tahay ay nakaaradaasi sababtaa wakhtiyada qaarkood in la daciifiyo ay keensataa bal ka warran iyadoo markaysagaa dacfina sideedaba ugu jiray haddii waxa weeye nakaaradanna ay ku sugan tahay waayo dee waxa markaa uu tilmaamaysaa yacni oo qisadu ay sheegaysaa in waxa weeye shaytaankii yacnii waxyigii inuu wax dhex gashaday ayaa laga fahmi karaa ama sakataadka nebiga la yidhaahdo markaysagaa waa dhex gashaday oo cod nebigii codkiisa u aag buu ku hadlay markaasay dadku moodeen inuu hadalkii nebiga yahay iyadaanu ahayn siday culammada qaarkood ku awilayaan sida haddii la yidhaahdo carabka nebigaaba hadalladani ka soo baxeenna waaba ka sii darantayba waaba ka sii daran tahayba laakiin culammada doonaya inay daafacaan qisada ayaa ay ku xambaarayaan waxay ka dhigeen oo ay markaa ku daafacayaan oo odhanayaan markaa nakaarada ka muuqata ayaanu ka jawaabaynaa awilaynaa ayaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in nebigu sala allahu alay wasalam marnaba aanu ku hadlin erayadan erayadan inaanu ku hadlin waayo waa erayo laga fahmaayo shirkigii inuu taqriirinaayo nebiguna sala allahu alayh wasalam towxiid buu ku baaqayey shirkigana waa ibtaalinayay waana ka digayey waana ka digayey marka waxay leeyihiin markii afara'aytum allaata walcuza wamanaata manaata ahaalisata halkaasuu markaa shaytaankii dhex gashaday bay yidhaahdeen oo nebigu markuu aamusay ayuu cod codkii nebiga u eeg ayuu markaysagaa dabadeedna ku yidhi tilka alkharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahunna la turjaa yacni kuwaasi waxay yihiin waa kuwii markaa sharafta lahaa ee korreeyey kharaaniiqda asal ahaan waxa la yidhaha shimbiraha iyabaa loo isticmaalaa marka waxaa laga tilmaamayaa waa qaar korreeya wa ina shafaacatahunna la turjaa yacni waxa weeye siday u dhici kartaa in waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisii shaytaan inuu dhex gashado hadallada caynkaas oo ay dadku u qaataan inuu nebigu ku hadlay ictibaarkaasaanu inay u sujuudeen bay yidhahdeen gaaladii gaaladii markay sujuudayeen nebigu suuratu najmi dhammeeyey waa tii waxa weeye cid alla ciddii nebiga maqlaysay qiraa'adiisu waatay wada sujuudday yacnii nin keliya oo gaaladii ka mida mooyaane oo isagu oday ahaa oo isaguna ciid buu soo qaado oo wejigiisuu sidaa u saaray ah, yacni isagoo tilmaamaya sujuuddii gaaladii kalena xataa muslimiintu markay oo nebigu sujuudo muslimiintuna sujuuday iyaguna waa la sujuuday iyaguna waa la sujuuday marka nakaarada noocaasina weliba waa ku jirtaa nakaarada noocaasi waa ku jirtaa marka waxaweye fasaad badan baa ku jira marka calaa kulli xaal qisada noocaasi waa qisa markaysaga baatila culammada qaarkoodna butlaankeeda waa sheegeen oo baatilnimadeeda markaysaga waa caddeeyeen Ah, xadiidka dacfiga ku sugan yahay inuu isquweynaayo caqligana waa arrin lagu garanaayo waayo waxyaalaha yacni marka taagta daran marka laysu geeyo waa iskabaan taaba aribaaxu ida ijtamacna takasuran waida iftaraqna takasarat aaxaada halkii shaacirku isagoo macnaha tilmaamaya uu sidaas cabbiray sheikhu wuxuu kaloo inoo tilmaamay siday culammadu xadiidka uu su-uul xifdigu ku sugan yahay raawiga soo wariyey in la istishaadayo oo ka la midkaa lagu quweynaayo siday markaa u garanayaan oo ay taa u sugayaan waxay kale oo culammadu ay daciifiyaan xadiiskii uu siqadu soo wariyey ninka daabidkee siqada ahi ee lagu kalsoon yahay ee runta badani uu soo wariyey ayay waxay ka daciifiyaan umuuro ay u caddaatay inuu ku qaldamay waxaynay markaa ku daciifinayaan waxyaale ay u deliishanayaan noocaasna waxaa lagu magacaabaa cilmu cilal ilxadiis baa lagu magacaabaa buu yidhaha waayo bini aadamku nisyaan waa ku dhacaan siqaduna wax waa ilaawaa siqada ilowshiya waa ku dhacaa waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam nasiya aadamu fa nasiya durriyatu aadam baa ilaaway xadiiska tirmidiga imaam axmed iyo soo wariyeen ee saxiixa ah fa nasiya durriyatu tafiirtiisuna waa ilowday wajaxada aadamu fajaxadat duriyatu aadam baa dafiray yacni durriyaddiisuna waa dafirtay waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye shaygii uu ilaaway ayuu markaysagaa sidaas uu u diiday oo uu yidhi ma jirto laakiin lagama tilmaamayo isagoo garanaaya ayuu ogaan u dafiray lagama tilmaamayo marka waa dhici kartaa ninkii siqada ahaa ee daabidka ahaa ee runta badnaa in khalad ama wahmi ama ilowshiya ku dhaco waa suurtagal waxyaalahay u daliishanayaanna culammadu wuxuu yidhi waxay noqon kartaa sabab daahira waxay kaloo noqon kartaa waxyaalo ah, khafiya aan daahir ahayn sababta daahirka waa mihaaliyey yacni axaadiis kale oo ka sixo badan oo caddaynaysa sidaasi inaynay ee khilaafkeedu dhacday ee arrinku sidaasi ka duwan yahay caddaynaysa ayaa lagu ogaan karaa oo culammada muxadisiintii waxay ogaadeen in nebigu sala allahu alayh wasalam uu maymuuno guursaday isagoo xalaal ah oo aan muxrim ahayn waxaana ku soo arooray yacni markaa xadiid saa sheegaya oo rawaa muslim fii saxiixih can maymuunata binti alxarisi ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam tasawajaha wa huwa xalaal muslim saxiixiisa waxa uu ku soo wariyey in nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuno guursaday maymuuno lafteedaanu ka soo wariyey maymuuno lafteeda ayaa imaam muslim ka warinaya xadiiskan ka soo wariyey marka maymuuna waxay sheegtay in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu iyada oo maymuuna ah guursaday isagoo rasuulku xalaal uu yahay oo muxrim aanu ahayn haddaba cabdullahi bni cabbaas baa waxau yidhi xadiiska muslim iyo bukhaari labaduba soo wariyeen ana anabiya sala allahu alayh wasalam tazawaja maymuunata wahuwa muxrim ayaa cabdullahi bni cabaas ka soo aroortay bukhaari iyo muslim bay labadabana ku timi marka waa saabit can ibni cabbaas ibnu cabbaas waa ka sugan tahay maymuuna binti alxaarisna waxay ahayd habaryartii ruma ayay ahayd ibnu cabbaas habaryar ruma bay u tahay marka ibnu cabbaasna waxaynu garan karnaa markii nebigu sala allahu alayh wasalam noolaa ibnu cabbaas da'diisu waa yarayd marka hadday iscaaridaan dadkii waaweynaa riwaayaday soo wariyeen ee markaas waxa weeye iyagu waa weynaa iyo ibnu cabbaasoo da'diisu yarayd riwaayaduu soo wariyey labada waxaa arjaxa dadkii ka da'da weynaa riwaayaday soo wariyeen waa midda kale arrinku ruuxa uu khuseeyaa waa uga xafidaad iyo qaybis badan yahay dadka kale cabdullahi ibnu cabbaas arrinku maqal buu ku yahay laakiin maymuuna dee qisadu yadaa bay ku saabsan tahay qisada yada ku saabsan dadka kale waa uga markaa aqoon badanta dadka kale waa uga aqoon badanta oo ruux marka waxaway maqlay iyo ruux isaga ay khusayso oo isaga ay qabsatay dee waa kala duwan yihiin soomaalidu waatay ku mahmahaan ay yidhaahdaan nin baa lagu yidhi markaysaga sanadka xidiga qubad la odhan jiray ma maqasha markaasu annagaa bay nagu qubteen buui yanii raggii ay ku qubteen baabaanu nahay marka maymuuna qisadan iyaday ku saabsan tahay marka qisada iyada ku saabsan way uga xafidaad iyo qaybis badan tahay waana uga ogaal badan tahay cid kale waa midda kale yacni raafic laftiisa oo waasito ka ah isagana waxaa laga soo wariyey in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu maymuuno guursaday iyadoo markaa uu xalaal yahay nebigu sala allahu aleyh wasalam saas aawoodee riwaayaad mutacadida ayaa ku soo arooray qaadiciyaad iyo culamo kalena waxay yidhaahdeen ibnu cabbaas mooyaane waxay yidhahdeen nebigu isagoo muxrima ayuu guursaday ibnu cabaas mooyaane ma jiro ibnu cabbaas baa la gaar noqday isagoo muxrim uu nebigu guursaday maymuuna laakiin riwaayaadka mutacadidkii waxay ku soo arooreen ee kala duwanee maymuuniya hayrkeedba laga soo warinayaa in nebigu sala allahu alay waslam isagoo xalaala inuu maymuuna guursaday adif ilaa daalika weliba adillo kaleoo khaarijiyina waa ayidaysaa waayo nebigu sala allahu alay wasalam waa nahiyey ruuxu isagoo muxrima inuu guursado oo nebigu wuxuu ihi sala allahu alay slam laa yankixu almuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtubu yacni markaa ma guursanayo yacni yaanu guursanin nafyun yuraadu bihi nahyu muxrimku yaanu guursan cidna yaanu u guurin yaanu markaa khidbayn oo guur aanu cid kala hadlin ashyaada noocaas waa manhi nebiguna sala allahu alay wasalam intuu nahiyo inuu sameeyaa dee ma dhacayso midka mid ka dhacaysa nebiga sala allahu alay wasalam ma ah sidaas aawadeed riwaayada markaysaga ibnu cabbaas uu yidhi nebigu wuxuu guursaday maymuuno isagoo muxrima iyadoo bukhaari iyo muslim labadaba ay ku sugantahy isku waafaqeen haddana lafdadaa muxrim waa khalad haladnimadeedana adiladaa kale culamadu ku ogaadeen hadda maca kowniha fi lbukhaariy wa muslim labadaba ay ku sugan tahay walikownihi lam yusalli mima waqaca fi alkhalad waxaa jira xadiis markaa sheegaya in usaamata bnu zayd uu yidhi lama dakhala bayta nabigu sala allahu alayh wasalam baytullahi alxaraamka markuu soo galay dacaa fii nawaaxihi kulliha walam yusalli fiihi xataa kharaja nabigu sala allahu alayh wasalam markuu baytullaahi alxaraamka galay waa ducaystay geesaha markaysagaa baytullaahi alxaraamka gees kasta oo ka midaba waa ku ducaystay kumana tukan ilaa uu ka baxaayey cabdullahi bnu cabbaas laftiisuna sidaa usaama u nafiyey ayuu nafiyey laakiin ibnu cabbaas isagu ma shaahidin arrinka ibnu cabbaas isagu arrinka ma shaahidin ee waxa waa nafiyey waxaanu markaa uu yidhi usaama ii sheegay buuhi usaamana waa la galay nebiga sala allahu alayh wasalam kacbada waa la galaa laakiin khilaafka riwaayadiisa waxaa soo wariyey bilaal oo bilaal baa wuxuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu tukaday kacbada gudaheeda laba ragcadood ku tukaday cabdullaahi bni cumar laftiisu wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam kacbada gudaheeda laba ragcadood buu ku tukaday waxaanuu yidhi arrinkaa waxaa ii sheegay bilaal iyo usaama labaduba ii sheegeen buu yidhi ibnu cabbaasna usaame waa ka sheegay toosna looga soo wariyey inuu isagu markaa nafiyey oo uu yidhi markaa kuma tukanin kacbada gudaheeda laakiin cabdullahi ibnu cumar wuxuu ka sheegay inay labadooduba u sheegeen usaame iyo bilaal labaduba ay u sheegeen in nabigu sala allahu alay waslam kacbada gudaheeda laba ragcadood ku tukanay saas aawoodee riwaayada nafyiga ibnu cabbaas wuxuu ku duldhisan yahay ka usaame ayuu ku eh, duldhisan yahay usaamena riwaayadiisu way iskhilaafsantahoo ibnu cumarna wuxuu ka wariyey inuu sugay sida kalena waxa weye waatana waa ka sugan tahay marka riwaayadiis waa iskhilaaftay marka haddii la eego labada riwaayana midna waa musbito midna waa naafiyo waxaana la ogsoon yahay qaacidu waxay tidhahdaa almusbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugaya laga hormarinaya ka wax nafinaya ka wax sugaya ayaa laga hormarinaya ka wax nafinaya lianna maca almuhbiti ziyaatu cilmin waayo kan wax sugaya cilmi dheeraada ayuu hayaa saas awadeed cilmigaa dheeraadka uu hayo waa laga aqbalaya waa mid laga aqbalayo oo laga qaadanayo wy culamada qaar waxay dooneen inay markaysagaa riwaayaadka ay labadaba sallimaan oo ay yidhaahdaan waa jamcinaynaa oo ay yidhaahdaan waxaan ku kala xambaaraynaa laba xaal waxaan markaysagaa odhanaynaa laba goor baa nebigu sala allahu alay slam kacbada galay markaa marna waa ku tukaday laba ragcadood marna kuma tukanin yacni markaa nafyigana waxaa lagu xambaarayaa xaalad isbaatkana waxaa lagu xambaarayaa xaalad kale dariiqada caynkaasna ibnu xibbaan yabaa maray laakiin sida marka culammada badankoodu ay maraan waxay tahay inay markaa yidhaahdaan sida uu sheikhu inoo sheegaayo riwaayada lam yusalli fiiha waxa weeye waa mimaa waqaca fiihi alghalad halad baa ku dhacay ee waxa weeye sawaabku waxay tahay in nebigu sala allahu alay slam laba ragcadood inuu markaa ku tukaday kacbada gudaheeda kacbada gudaheeda inuu ku tukaday weliba marka arrinkeeduna waa sahlayay maadaama usaame laga hayo riwaayo kale oo sheegaysa inuu ku tukaday sheegaysa waxaa markaa lagu xambaaraya in sahwi arrinkaasi uga dhacay ayaa markaysagaa lagu xambaaraya waxay kaloo culammadu og yihaan waxay og yihiin nebigu sala allahu alay slam afar cimro inuu cimraystay dee xudaybiyateediina la ictibaariyo cimro inay tahy marka hadalka cabdullaahi bni cumar oo yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam rajab buu cumraystay iyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha qaladku ku dhacay qaladku waxyaalaha uu ku dhacay ayay ka mid tahay saas aawadeed ayaa taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibnu cumar ayaa wuxuu noo sheegay in nebigu sala allahu alayh wasalam rajab inuu cumraystay markaasaan waxaan karaahiyeysanay inaanu hadalkiisa ku radinoo nidhaahno sidaad sheegayso sax ma aha deedna caaishaanu ka buu yihi buuhi ummulmu'miniin ayaannu ka agdhowayn markaasaannu kuuhi yaa ummaah hooyoy ma maqlaysaa abu cabdiraxmaan wuxuu leeyahay xijaab baa u dhaxeeya min waraa'i alxijaab bay kala hadlayaan wa idaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab waxa abuu cabdiraxmaan leeyahay ma maqlaysaa markaasay tihi muxuu yidhi markaasay waxay yidhahdeen wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam rajab gudaheed buu cimraystay markaasay caaisha waxay tidhi cabdullahi bni cumarna waa joogaa yarxamu allaahu abaa cabdiraxmaan ma ctamara cumratan ila wa huwa shaahiduh wama ctamara fii rajabin qad rawahu shaykhaan waxay tihi ilaahay ha u naxariisto abaa cabdiraxmaan waa cabdullaahi bni cumar kunyadiisa weeye weligiiba cimro ma cimraysa nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo jooga cabdullaahi bni cumar mooyaane yacani waxay istiqraabaysaa inuu ilaaway arrinka halad uga dhacay wama ctamara fii rajabin qad weligii nebigu sala allahu alayh wasalam bilrajab ma cimraysan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey cabdullaahi ibnu cumarna hadalkaa waxba kama odhane waa aamusay marka caaisha sidaa tidhi waa aamusay oo wax jawaaba hadalkaa kama odhan wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamayaa wa calimuu annahu tamataca wa huwa aaminun fii xajati alwadaac yacni nebigu tamatucu isagu leeyahy bilmacna alcaam laakiin saxaabada wuxuu amray tamatuc bilmacna alkhaas ciddii aan hadyi wadin wuxuu amray inay tamatucaan oo cimro ku xalaaloobaan saasuu amray laakiin ciddii hadyi wadda ay xilliga ka soo kaxaysay iyagu waxa weeye hadyigaasi ilaa uu gaadho meeshii uu ku xalaaloobaayey uu gaadho mooyaane yacni marka iyagu ma xalaaloobayan sida aayadduba sheegaysa xataa yabluga alhadyu maxilla marka almuhim tamatucaas oo nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada amray isaguna bilmacna alcaam ula yimi saxaabada laakiin bilmacna alkhaas yacni uu ay yaga uu amray inay ula yimaadaan aynay tamatuceen tamatucii khaaska ahaa waxa weeye waa arrin saabita nabadgelyaana arrinkaasi ku dhacay iyadoo cabsi aynay jirin iyadaan cabsii jirin marka hadalka cusmaan uu cali ku yidhi kunnaa yowmaidin khaa'ifiina yacni tamatuca ayuu wuxuu markaa isagu door bidayay inaan tamatuc la samayn cusmaan ibnu cafaan xajka inaan tamatuc lala iman ayuu door bidaayay markaasaa cali ku yidhi sawtaynu nebiga sala allahu alay waslam la jirkiisaba tamatucnay markaasuu cusmaan wuxuu ugu jawaabay kunnaa yowmaidin khaa'ifiina maalintaa waa baqaynay cabsiba arrinkaasi ku dhacay oo khawf baa jiray cudurdaar baa jiray marka xaalad khawf maadaama u dhacay tamatucaasi iminkoo xaalad nabadgelye lagu jiro tamatuc lama samayn karo ayuu u jeedaa ama in la sameeyaa ma habboona marka kunnaa yowmaidin khaa'ifiin muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa riwaaya fi saxiix muslim baana saxiixa ku soo wariyey marka ta iyaduna waxay ka mid tahay mima waqaca fiihi alqalad saas aawadeed ba cabdullahi ibnu mascuud waxa uu yidhi kunnaa aamina maa yakuunu nnaasu waxaannu ahayn dadku waxay nabadgelyo ku sugnaadaan kuwa ugu nabadgelyada badan baanu ahayn oo cabsi uga fogaashaa badan rawaahu shaykhaan bukhaariyo muslim baana soo wariyey marka riwaayada cabdullahi bn mascuud oo uu tilmaamayo nabadgelyo dhammaystiran inay ku sugnaayeen bukhaariyo muslim ay iyaduna ku sugantay marka idan riwaayada markaysa markaa cuhmaan uu sidaa yidhi kunnaa yowma idin khaa'ifiin waa mima waqaca fiihi alkhalaq bay ku ogaadeen riwaayadka bukhaari qaarkood waxaa ku yimi inuu ilaahay naarta u abuuraayo dad kale u abuuraayo oo deedna dadkaa lagu buuxinayo naarta riwaayaadka saxiixa ee bukhaari iyo khayrkoodba ku soo arooray waxay sheegayaan in meesha dad loo abuuraya ay jannada tahay oo jannadu markay buuxsami weydo ayuu ilaahay dabeedna dad u abuuraa dadkaa markuu abuuro deedna jannada geliyaa saasuu ku buuxiya laakiin naarta riwaayaadka waxa weeye saxiixaynka iyo khayrkoodba soo wariyeen waxay sheegayaan yacni markaa naartu inaynay buuxsamaynin yacni laa tamtali'u xataa yadaca rabu alcizati fiiha qadamahu inaynan buuxsamaynin ilaa rabbulciza uu markaa naarta korkeeda markaa u saarayo qadamkiisa markaysagaa u dhigayo ama u saarayo markaasaa dabeedna markuu qadamkiisa saaro ayaa dabeedna ay buuxsamaysaa oo qaarkeedba qaarka kale ku soo ururaya qaarkeedba qaarka kale yacni uu ku soo ururaya marka almuhim riwaayada sheegaysaa naarta waxaa loo abuurayaa dad baa loo abuurayaa dad ayaa loo abuurayaa waxay noqonaysaa yacni riwaayo yacni markaa khalad ku sugan yahay bay markaa noqonaysa riwaayadaa in naarta dad loo abuurayaana waxay ku dhacday fii awaakhiri saxiixi albukhaari oo fii kitaabi tawxiid aakhirkiisay ku dhacday raqamka xadiidka waa toddoba kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo afartan muxaqiqiinta qaarkood oo kitaabka soo saaray yani mawdica markaysaga may helin sida nuskhada aan hayoo kale oo waxaa odhanaya lacalla dalika fii bacdi nusakhi saxiixi albukhaariy waxaa laga yaabaa nusakha saxiixualbukhaariga qaar ka mida inay ku dhacday marka mawdica ayaanu markaysaga helin laakiin raqamku waa halkaas aynu sheegnay fii aakhiri kitaabi tawxiid bayna ku sugantay waxaanu yidhi marka abu hurayra waa min xadiisi abi hurayra marfuucan fa ama aljannatu fa ina allaha laa yadlimu min khalqihi axadan wa innahu yunshi'u linnaari man yashaa'u fayulqawna fiiha fataquulu hal min masiidin halaathan xataa yadaca fiiha qadamahu fatamtali'u wayuraddu bacduha ilaa bacdin wataquulu qat qat baabka uu ku keenayaana waa baabu maa jaa'a fii qowli illaahi tacaala ina raxmata allahi qariibun min almuxsiniin baabkaas ayuu ku keenaya almuhim riwaayaadka kale bukhaari iyo kayrkiiba ku soo arooray waxay sheegayaan in waxa weeye jannada uu ilaahay dad u abuuraayo oo yunshi'u linnaari halka la yidhi baa kalad ay tahay sababkuna waxay tahay yunshi'u liljannati yacni man yashaau yacni markaa jannada ayuu ilaahay u abuurayaa cidduu doono yacni sidaa kale ee saxda ah bukhaari iyo muslimbana waa ugu dhacday oo bukhaarina mawdic hore ayuu ku soo wariyey muslimna waxa weeye waa ku sugan tahay kayrkoodna waa ku sugan tahay marka taana waxa weye saas weeye marka riwaayada naarta dad baa loo abuurayaa yacni saasay qalad u tahay ee taa dadka loo abuurayaa waa jannada markaysaga weeye waa jannada ayaa markaysaga dad loo abuurayaa oo dadkaa lagu buuxinaya waayo in cid la janneeyaa waxa weeye min baab alixsaan waa samafal iyo waxa weeye markaa arrin ku saabsan raxmad iyo fadli iyo samafal weeye ixsaan taana ilaahay fadligiisu waa waasic raxmadda ilaahayna waxa weeye yacni ina raxmatii halabat ghadabii ama sabaqat ghadabii waata nebigu sala allahu alayh wasalam uu ilahay ka soo wariyey marka waa min baab alraxma waa min baab alfadl laakiin in la cadaabaa waa min baab alcadli saas aawadeed cidaan waxa weeye markaa dembi samayn yacni waxa weye ilaahay cadaabi maayo oo ciduu ilaahay dulmiyaya ma jirto sida waxa weeye dee xadiiska laftiisana ay ku sugan tahay fa ina allaha laa yadlimu min khalqihi axadan fa ina allaha laa yadlimu min khalqihi axadan haddii la yidhaahdo dad waxa weeye adduunyadii aan cidi ugu diginba waa dhacdaa in aakhiro la cadaabo waxaa la odhanayaa dee waxa weeye aakhiro lafteedaa lagu imtixaanaa kuwaas oo naarta la iskama gelin ee sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay ciddii aan markaa nadaara aynay gaadhin oo cid u digtaa aynay jirin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sheegay fii axaadiisa saxiixa in waxa weeye aakhiro lagu imtixaanayo oo marka la imtixaano imtixaankaas ciddii ku baastaa marka ay jannada gelayso oo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam markay yidhahdaan ilaahu maxaana lagu cadaabayaa cid wax noo sheegtaba maanu arage markay sidaa yidhaahdaan ayaa marka waxaa lagu yidhaahdaa haddii rasuul aan iisoo diri lahaa yacni ma raaci lahaydeen oo ma rumayn lahaydeen markaasay yidhahaan haa markaasuu ilaahay ku yidhahdaa naartaa gala kuwii ahlufatraha fatraha ahaa ee aan nadaare iyo digitaan soo gaadhin iyo kii waxa weeye waalida markaysaa mactuuha ahaa ee waxa weeye iska waalida iskaga sugnaa cimrigiisaba ee aan waxba garanaynin isaguna wuxuu yidhahdaa ilaahow iyadu carruurtun ishiidayso ayuunbaan adduunyadii ku soo laasta maxaa laygu cadaabaya markaysa wax alle waxaan garanaya ma jirin waxaan garanaya ma jirin iyo kii dhagaha la aayo markaasaa dabeedna lagu yidhahdaa naartaa galaa la yidhaha naar ololaysa ayaa lagu yidhaha naartaa gala nabigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam yacni wallahi low dakhaluuha lakaanat bardan calayhim wasalaaman hadday geli lahaayeen waxay u noqon lahayd qabow iyo nabadgelyay u noqon lahayd oo naartaas waxba ma yeesheen marka kii gala waa badbaadayaa kii waxa weeye diiday yidhahay ilaahu naari waataanu kaaga baybaysannay naari waataanu kaaga soo cararnay oo aanu markaa kaaga cudur daaranaynay kacaynkaa yidhahda markaasaa la yidhaahdaa waxa weeye aniga amarkaygaa diideen buu ilaahay ku yidhaahdaaye ma bini aadama rasuulaan idiin soo diraa yeeli lahaydeen markaasaa la yidhaha taxaabo naarta u taxaaba naarta markaasaa la geliya axaadiista caynkaasna waa axaadiis duruq badan leh xaafid ibnu kasiirna aayadda tafsiirkeeda aayatulisraa wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula aayadda tafsiirkeeda waa ku soo arooriyaa waxaanuu tilmaamaa axaadiistaasi saxiix iyo xasan iyo daciif mid walba inay leedahay axaadiis ulimtixaan culamo badanoo kaleoo saxiixisayna waa jiraan culamo badanoo kaleoo saxiixisayna waa jiraan marka almuhim waxa weeye kuwaas laftooda dee layskama cadaabine yacni markii la imtixaanay imtixaankii ay ku dhaceen ayuunbaa iyaga laftooda markaysaga la cadaabay marka waxa weeye calaa kulli xaal cidaan waxba galabsan in la cadaabaa markaysaga ma dhacayso wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub